alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd qala alimamu raximah llahu tacala waa kitaabkeennii aladab lmufrad liabi cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciil albukhaariy raximah llahu tacaala raxmatan waasica waana darsigeennii lixaad wuxuu ka bilaabmanayaa xadiiska boqoliyo labo qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana sadaqata ibn lfadl abulfadli waasiqatun qaala ahbarana ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed alhilaali can camr bnu dinaar almaki siqatun xaafid can naafic bni jubayrin taabiciyu ljaliil can abi shurayx alkhusaaci saxaabigaas waxaa laga warinaya can inabiyi sala allahu caleyh wasalam nebiga wuxuu ka wariyey qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam man ruuxii kaana ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi alle subxaana wa tacaala iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe mid rumaynaya ruuxii ahaaday falyuxsin ila jaarihi deriskiisa ha wanaag sameeyo oo ixsaan iyo samafal ha u sameeyo uu nebigu yidhi sala allah caleh wasalam waman kaana ruuxii ahaaday yu'minu mid rumaynaya billaahi alle subxaana wa tacaala iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyukrim dayfahu martidiisa ha wanaajiyo buu nebigu yidhi salawaatuullaahi wasalaamu calayhi martidiisa ha wanaajiyo oo dhaqan wanaagsan ha dhaqmo waman kaana ruuxii ahaaday yuminu mid rumaynaya billaahi alle subxaana watacaala iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe falyaqul khayran khayr ha yidhaahdo ow liyasmut ama ha iska aamuso ama khayr ha ku hadlo ama afkiisa ha haysto buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya muslimna raqamka afariyo tobnaad abu daa'uud iyo tirmidi iyo nasaai dhammaantood way wada warinayaan qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu xaqi ljaari wuxuu baabu yahay xaqa deriska iyo jiiraanku uu leeyahay qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu xumayd axmed ibnu xumayd abu xasan waa nin siqa ah oo markaa xaafid ah qaal wuxuu yidhi xadaana muxamed ibnu fudayl abu cabdiraxmaan alkuufi iqat xaafid can muxamed ibnu sacad alansaari ashaami laysa bihi ba'sun qaala wuxuu yidhi samictu abaa daybata alkilaaci ayaan maqlay abaa dayba alkilaaci asalafi alximsi waa saduuqun xasanu lxadiid qaal wuxuu yidhi samictu lmiqdaad ibn lswad baan maqlay yaquulu isagoo le sa'ala rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa weydiiyey asxaabahu asxaabtiisuu nebigu weydiiyey can zina sinada iiga warramuu ku yidhi qaalu waxay yidhaahdeen xaraamun xaaraan weeye sinadu xaramahu llaahu ilaahay baa xarimay iyo wa rasuulahu rasuulkiisaa xarimay oo ilaahay kitaabka ku xarimay nebiguna sunnaduu ku xarimay faqaala wuxuu idhi lian yasniya arajulu ninku inuu sinaysto oo gogoldhaaf uu sameeyo bicashri niswatin toban dumara uu ka sinaysto ayaa aysaru calayhi dushiisa uga fudud min an yasniya inuu ka sinaysto biimraati jaarihi haweenayda deriskiisa yacni xaaska deriskiisa inuu ka sinaysto ayaa ka dembi badan yani markaa toban dumar inuu ka sinaysto uu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh lian yazniya rajulu ninku inuu ka sinaysto bicashri niswatin toban dumara ayaa aysaru xagga dembiga uga fudud calayhi dushiisa min an yazniya inuu ka sinaysto biimraati jaarihi dariskiisa xaaskoisa inuu ka sinaysto wa wuxuu weydiiyey can sariqati tuugadu weydiiyey bal tuugadana nooga warramuu ku yidhi qaalu waxay idhaahdeen xaraamun xaaraan weeye xaramahu allaahu ilaahay baa xarimay subxaana wa tacaala iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa tuugada alle iyo rasuulkiisuba way xarimeen faqaala wuxuu idhi lian yasriqa inuu xado min casharati ahli abyaatin toban guri inuu wax ka xado ayaa aysaru calayhi dushiisa uga fudud min an yasriqa inuu xado min bayti jaarihi guriga dariskiisa inuu wax ka xado iyo toban guri oo kale aan dariskiisa ahayn waxaa yacni dembi badan inuu dariskiisa wax ka xado sababtu maxay tahay ninkan jiiraanka yacni deriskiisa iyo waa lagu aaminay aamminitaankaa lagu aaminay iyo jiiraankuu dariska ay aamineen haddii marka uu xadgudub uu ku sameeyo oo meel uu kaga dhaco waa qof aan inta badan inuu ehel jiiraankiisa iyo dariskiisa xumaato ku samaynayo aan laga filayn maadaama aan laga filayn hadduuse marka xumaato ku sameeyo dembigiisu waa ka wen yahay yani dembigii kale caadiga ah imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujaladka lixaad safxada toddobaad labaraani fi lkabiir buu ku warinaya mujaladka labaad laba boqol konton iyo labo wsaxaxu اlalbaniyu raximah اllahu tacaala raxmat wasica fi صaxiix qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabun yabda'u biljaari wuxuu baar buu yahay yan yabda'u wuu bilaabayaa ixsaankiisii wuxuu ku bilaabayaa biljaari deriska ayuu ku bilaabayaa xadaana muxamed ibnu minhaal waa maxamed ibnu minhaal ataymi adariir alxaafid qaal wuxuu yidhi xadaana yaiid ibnu zurayc waa iqatun xaafid qaala xadaana cumar ibnu muxamed cumar ibnu muxamed ibnu yasiid ibnu cabdilaahi ibnu cumar cabdulahi ibnu cumar ayaa awow ah can abiihi muxamed ibnu yasiid ibnu cabdilaahi ibnu cumar can ibni cumara annahu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed wuxuu yidhi maa zaala jibriilun jibriil kama suulin yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari deriska iyo jiiraanka inuu ii dardaarmayo oo xuquuqda ay isku leeyihiin uu ii bayaaminayo xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu jibriil sayuwarisuhu inuu isdhaxalsiin doono sayuwarisuhu inuu isdhaxalsiin doono oo uu odhan doono derisnimaa laysku dhaxlayaa ilaa aan uga maleeyey sida uu iigu celcelinayo makaanada deriskana ugu caddaynayo xadiiskan isla lafdigan bukhaari baa fii saxiixii ku wariyey imaam muslimna kitaabu lbiri wasila raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbarana sufyaan ibnu cuyaynata abu muxamed alhilaali can daauud ibnu shaabuur daauud ibnu shaabuur waa nin iqa ah yani marka wa abi ismaaciil abu ismaaciil waa bashiir ibnu sulaymaan iqat can mujaahid ibni jabr almaki can cabdillaahi bni camrin ibni caas annahu cabdullaahi dubixat lahu waxaa loo gowracay shaatu neef adhiyaa loo gowracay fa jacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyahay liqulaamihi addoonkiisii inuu ku leeyahay ahdayta lijaarina alyahuudiyi deriskeennan yahuudiga waxmau hadiyaysay ayuu ku leeyahay ahdayta lijaarina alyahuudiyi deriskeennan yahuudigaa wax ma uga geysay ayuu ku leeyahay markii taabiciintii iyo dadkii la joogay ay sida xadiiska inoogu iman doonto ay la yaabeen oo yidhaahdeen cabdulaahiyo waxaad ku haysaa nin yahuudiyunbaad maantao dhan waxaad ku haysaa wax ma loo ayuu wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi sala allahu caleyh wasalam yaquul nabi maxamed waxaan ka maqlay isagoo leh maasaala jibriilun jibriil kama suulin yuusiinii inuu i dardaarmayo biljaari dariska xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu sayuwarisuhu inuu isdhaxalsiin doono jibriil inuu isdhaxalsiin doono tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya imaam axmedna fi musnadihi mujaladka labaad qo iyo lixdan wasaxaxu lalbaniyu fii saxiixi sunan tirmidi sayatii wuxuuna inoogu iman doonaa mar kale isagoo mukarara uu soo celiyey raqamka qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu salama albikindi qaala ahbaranaa cabdilwahaab aaqafi wa cabdilwahaab ibni cabdilmajiid aaqafi qaala wuxuu yidhi samictu yaxya ibnu saciid alansaari ayaan maqlay yaquulu isagoo leh xadaanii waxaa ii warramay abubakrin abubakr waa muxamed bn abi bakr ibn camr ibn xasmin alansaari ana camrata binti cabdiraxmaan xadaathu waxay u sheegtay annaha samicat inay maqashay caaishata ay ka maqashay radia allahu canha taquulu iyadoo leh samictu rasuula allahi sal allahu calayh wasalam yaquul nebi maxamed waxaan ka maqlay isagoo leh maa zaala jibriilun jibriil kama suulin yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari dariska uu ii dardaarmayo igu boorinayo xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu jibril la yuwarisahu inuu isdhaxal siin doono oo odhan doono xuquuqda laysku leeyahay tirada badan markuu tilmaamayey yacni waxaa laysku dhaxli doonaa derisnimo bayhaqi baa fii sunan ku warinayo musanifka la wadaagaya mujaladka lixaad dabraani fi lkabiir mujaladka sideedaad boqoliyo koob saxaxu lalbaaniyu raximah llahu tacala fi saxiixi aladabi almufrad raqamka qaala lmusanifu raximahu llahu tacaala baabun yuhdi ilaa aqrabihim baaba haddii deriskaagii uu tiro badan yahay ixsaankaaga iyo samafalkaaga iyo gacantaadu inay gaadhana aad doonayso sidee baad u kala horaysiinaysaa wuxuu baabu yahay bukhaari baa kuu sheegaya ilaa aqrabihim baaban midkooda albaabkiisa uu u dhow yahay midka albaabka ugu dhow buu u laba deris baa kugu dhegan mid albaabkiisu waa kaa sii midna albaabkiisu waa kuu soo jeedaa maxaa nebigu u ka albaabkiisu uu soo jeedo ayaa loo hadiyeynayaa sababtu maxay tahay wixii dhaqdhaqaaqee guriga ka jira albaabka soo jeedaa waa la socdaa soo neefkaad qalatay waxa kugu soo kordhay martida kuu timi yani hadiyadda lagu keenay waxaasoo dhan isagu waa ujeeda qaal imaam raximah llahu tacaala xadaana xajaaj ibnu minhaal xajaaj ibnu minhaal yani waxaa la yidhaahdaa waa xajaaj ibnu minhaal waa maqbuul bay yidhaahdeen qaal wuxuu yidhi xadaana shucbata ibn xajaaj alcataki qaala ahbaranii abu cimraan cabdilmalik ibnu cimraan aljuni in badan baynu soo marnay qaal wuxuu yidhi samictu dalxa dalxa ayaan maqlay waa dalxa ibn cubaydillaah an caaishata radi allaahu qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahyow inna liya waxaa ii sugnaaday jaarayni laba deris laba jiiraan baan leeyahay fa ilaa ayihimaa uhdi u hadiyeeyaa qaala wuxuu yidhi ilaa aqrabihimaa midkooda kuu dhow minka xaggaaga baaban dhanka albaabka midkooda ku albaab dhow u hadiyayoo ixsaankaaga iyo wanaagaagu ha gaadho isla lafdigan bukhaari baa fii saxiixihi ku keenaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed bnu bashaar waa bundaar qaala xadaana muxamed bnu jacfar waa qundur qaala xadaana shucba sanadkan kutubtii horena in badan baynu ku soo marnay maxamed ibnu jacfar qundur wuxuu had iyo goor daba taagan yahay shucba hooyadii qabay marka adeer buu u ahaa cilmigiisii oo dhan buu koobay can abi cimraan aljuni cabdilmalik yani ibnu cimraan aljawni can dalxa ibni cubaydillaah waa rajulu min bani taymi ibnu mura dalxa ibni cubaydilah miyaa doonaysaa nin weeye min bani taym ibn mura qabiilada bani taym ibnu mura nin ka tirsan buu ah can caaisha radi allaahu canha qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ina liya waxaa ii sugnaaday jaaraynii laba diris baan leeyahay fa ilaa ayihimaa koodee baan uhdii u hadiyeeyaa qaale wuxuu idhi ilaa aqrabihimaa midkooda kuu dhow minka xaggaaga baaban dhanka albaabka dhanka albaabka iyo ridda laga gelayo marka laga fiiriyo ka albaabkiisa uu kuu dhow yahay yani gacantaada iyo samafalkaaga sii buhaari baa fii saxiixii isla lafdigan ku keenaya imaam axmedna fi musnadihi mujaladka lixaad yani bayhaqi fi sunan ayuu ku keenaya mujaladka toddobaad yani baabu ladnaa faladnaa min aljiiraan wuxuu baab u yahay kii kii kuu dhowaa haddana dariskii kale kuu dhowaaye jiiraanka ka mid ahaa sidii ay kugu kala dhowaayeen in ixsaankaaga iyo samafalkaaguna u kala gaadho qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana xusayn bnu xurays qaala xadaana alfadl ibnu muusa can waliid ibnu diinaar sanadkan dhammaantii waynu soo marnay waliid ibnu diinaar ayaa nin daciif ah can xasan bn abilxasan albasri annahu su'ila waxaa la weydiiyey yacni can iljaari deriskaa la weydiiyey xasan albasri taabiciga waxaa la weydiiyey jiraanka nusuustu ay ka dardaarantay bal noo xadee xad ma leeyahay meeluu ka bilaabmo iyo meeluu ku dhammaado ma leeyahay qaale wuxuu yidhi arbaciina daaran afartan daarood weeye jiiraanku oo amaamahu ruuxa hortiisa ahaaday iyo aarbaciina khalfahu iyo afartan daaradoo gadaashiisa ahaaday iyo aarbaciina afartanoo can yamiinihi midigtiisa ahaaday iyo aarbaciina afartanoo can yasaarihi bidixdiisa ahaaday waa tuuladhan sooma <laughs> haddii la yidhaahdo afartan iyo afartan iyo afartan isku wareega waa boqol guri sooma boqol guri waa xaafad intee leeg ya waa tuuladhan dayb xadiiska yani marka sanadkiisa yani waxaa ku jira waliid ibnu dinar ninka la yidhaahdaa ku jira laakiin waa la taxsiiniyo shawaahid kaluu leeyahay waana yani qowl taabici weeye qowl nebi maaha salawaat ullahi wasalaamu calayh ibnu cabdilbar baa fi tamhiid ku warinaya mujalladka koob iyo tobnaad afartan iyo labo raqamka abuu ku warinayaa siyuudina fii duri lmanhuur ayuu isaguna ku warinaya mujalladka labaad shan boqol labaatan ayuu ku warinaya xasanahu lalbaaniyu fi ladab lmufrad qyoaaqamka haddiise la yidhaahdo ha la xadeeyo oo deriska inteebuu noqonayaa nusuusta ha laga fiiriyo xadiis nebiyoo xadaynayoo le derisku intaasuu ku egyahay nebiga kama sugna salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin taabiciintii waxaa ka sugan inay yidhaahdeen afartan guri mar haddaan marka masalada nas cad yani markaa oo xadiis nebiyo jaangoynaya aanu markaa aanu ku sugnayn masaladunoo kale waxaa jira qaacida min alqawaacid oo la yidhaahdo kullu shayin lam yuxadid ishaaricu xaddahu yurjacu ilayhi alcurfu waalcaada shay kastoo xadayntiisu iyo jaangooyadiisu sharcigu aanu xadayn kullu shayin lam yuxadid ishaaricu xaddah yurjacu ilayhi fi lcurfi walcaada shay kastoo sharcigu xadkiisii aanu jaanguynin waxa loo celinayaa curfiga iyo caadadaa loo celinaya maxaa daris loo yaqaanaa intee daris noqonaysaa waa masalo markaa curfiga yani markaa loo celinaya qala alimaam raximah llahu tacaala xadaana bishr bnu muxamed almarwasi waynu soo marnay inta badan cabdulaahi bnu mubaarak buu wax ka wariyaa raawiyatu cabdilaahi bnu mubaarak qaal wuxuu yidhi ahbaranaa cabdulaahi bnu mubaarak almarwasi an ijtamacat fiihi khisaal lkhayr qaal wuxuu yidhi ahbaranaa waxaa noo warramay cikrima ibnu cammaarin cikrima ibnu cammaar ninka la yidhaahdo ayaa noo warramay nin siqaa qaal wuxuu yidhi xadaanaa calqama ibnu bujaala ibnu sabriqaan calqama ibnu bujaala ibnu sabriqaan ninka la yidhaahdo waa nin majhuul qaale wuxuu yidhi samictu aba hurayrata abaa hurayraan maqlay qaal wuxuu yidhi walaa yabda'u ku bilaabi maayo bijaarihi alaqsaa dariskiisiiyo jiiraankiisii fogaa ku bilaabi maayo xagga waxsiintii iyo deeqdii yuu ku bilaabayaa qabla aladnaa midkii dhowaa ka hor yacnii marka hore midka u dhow buu ku bilaabayaa kii fogaa ku bilaabi maayo ayib wuxuu yidhi yabda'u wuxuu ku bilaabayaa biladnaa midkii dhowaa qabla alaqsaa midkii fogaa ka hor intaanu jiiraanka iyo dariska ka fog waxgaadhsiin kan dhow soo eegaya ee soo fiirinaya ayuu ixsaankii ku bilaabaya dacfi baa ku jira waxaa lagu daciifinayaa calqama ibnu bujaala ibnu sabriqaan ninka layidhah waa majhuul dahbi wuxuu yidhaahdaa yacni laa yucraf taariikhulkabiir mujalladka toddobaad afartan iyo labo ah misi fi tahdiib lkalaam yani wuxuu ku tilmaamay isagana fi tahdiib lkamaal ee mujaladka mxuu ahaa labaatanaad abaoqoiyo aaaaayodacafahu lalbaniyu fi ladab lmufrad qaala imaamu raximah llahu tacaala laakiin caqli ahaan iyo macno ahaan baa loo garanayaa soo ma midka ku dhow iyo midka kaa fog kaad ku bilaabayso caqlan waxisan baa loo garanaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man aqlaqa albaaba cala aljaari wuxuu baabu yahay ruuxii albaabka ka xidha ama ka qataarta deriskiisa albaabka ka xidha oo wax wanaaga marka aanu samayn qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana malik ibnu ismaaciil abu qasaan nin iqa oo xaafida weeye qaala xadaana cabdusalaam ibnu xarbi almullaa'i iqatun xaafid can lays bni abi sulaymin daciif can naaficin mowla bni cumar can ibni cumara qaala wuxuu yidhi laqad ataa calayna waxaana soo maray dushayada zamaanun waqti baana soo maray haddaanu saxaabadii nebi maxamed nahay ow qaala wuxuu yidhi xiinun waqti baana soo maray laqad ataa calayna zamaanun miyuu yidhi mise laqad ataa calayna xiinun waqti baana soo maray waana isku ruuxna aanu jirin yacni axaqu cid ka mudani aanay jirin bidiinaarihi diinaarkiisa iyo wa dirhamihi shilinkiisa min akhiihi lmuslim walaalkiisa muslimka waqti waxaana soo maray bulshadu qalbigoodu uu saafi isu yahay oo ay wax isu doorayaan oo dirhamka iyo shilinka ruuxu u haysto cid walaalkiisa muslimka ka mudani aanay jirin uma alaana hadda miyaa addiinaaru diinaarka iyo wadirhamu dirhamkii ayaa axabu looga kalgacayl badan yahay ilaa axadina midkayo min akhiihi lmuslimi walaalkiisa muslimka ah soo waqhtigeennu ku jirno ma wuxuu ka dayrinayaa cabdulaahi bni cumar ayadoo jiilkii saxaabadu qayba ay sii nool yihiin oo jiilkii saxaabada ku xigay ay barbaarinayeen taabiciinta iyo dadkii khayrka badnaa ay joogaan wuu leeyahay maanta ruuxu wuxuu yahay shilinkiisa iyo walaalkiisa muslimka ah shilinkiisuu jecelyahay hadday naftu ka baxayso asagay u taalla dhulka gaalada weliba marka muddo yani lagu dhaqmo oo lala derso waxaa laga fahmaa oo laga faa'iidaa lagu noolaado naxariislaawu noqda qofka qof naxariislaawo ah ayuu noqdaa maxaa yeeley gaaladu qaabka u samaysan yihiin baa dhaqankoodu wuxuu yahay yourself adigu isbadbaadi horta taadataadataada baaxan ayib samictu nabiya sal alla aleh wasalam nebiga waxaan ka maqlay buu yidhi yaquulu isagoo leh kam min jaarin deris badana waa kamtii khabaryada ah kam min jaarin deris badana mutacalliqin bijaarihi deriskiisii uu qabsanayo ka laadlaado yowma alqiyaamati maalinka qiyaame yaquulu xaaluu leeyahay yaa rabbi rabbigayow haadaa midkani aqlaqa baabahu albaabkiisii buu iga xidhay duunii aniga sokodayda famanaca macruufahu samafalkiisii iyo macruufkiisii inuu gacan isiiyana waa ii diiday bal weydii wuxuu ixsaankiisa iyo samafalkiisa iiga qadiyay riwaayo kale sal haadaa midkan weydii lima aqlaqa baabahu albaabkiisa muxuu iiga xidhay cani xaggayga oo wamanaca fadlahu dheeraadkiisiina uu igu diiday yaa cuntadan la daadinayo ee soomaalidu inteeda badan waxay u adeegtaa qashinkay u adeegtaa marka horena waxaad mooddaa markay soo adeeganayaan inay cid ka boobayaan waa la daldali hal mar baa digsiga lagu habsiin masaakiinta iyo naflayda iyo noolaha kalena wax laga siin maayo wixii markay yani isbedelaan oo taqyiir uu ah ku dhacana waxaa la qashinka qashinkiiyo kudaafada la geyna wuxuu marka yaa rabbi rabbigay haada midkani aqlaq baabahu albaabkiisii buu iga xidhay duunahu aniga sukadayda famanaca waa ii diiday macruufahu macruufkiisa iyo wanaagiisa samafalkiisiibuu ii diiday ayb xadiisku waa xasan hanaad baa fii suhdi ku warinaya mujaladka labaad konton iyo labo siyuudi fii duri lmanhuur mujaladka labaad shan boqol soddon iyo sagaal xasanahu lalbaaniyu fii baabun laa yashbacu duuna jaarihi wuxuu baabu yahay ruuxii muslimkaa ma dhergayo dariskiisa sokodiisa iyadoo dariskiisii baahan yahay asaguna ma dhergayo dhaqanka reer magaalka waay in nina yani isbarayd iyo iskaga dejiyo mxuu ahaa dheegta iyo kooke iyo eeno mxuahaa karkii uu ku dhimo dacaqurunkii soo maarata bini aadamka dhibta haysata lacagtaadii waxaad ku bixinaysaa inaad jidhkaaga iyo calooshaada naaxiso hadhowna waxaad lacag ku bixinaysaa baruurtii iyo cayilkii ku fuulay inaad jartaad haddana lacag ku bixinaysaa sooma maa jiin baad ordi waadmaad ciyaari waxaad lacag ku bixinaysaa wixii adigu aad soo iibsatay baad haddana lacag kale kusii bixinaysaa inaad iska jarto soo mashaakil maaha nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala alimaam raximah llahu tacala xadaana muxamed ibnu kasiir alcabdi iqat xaafid qaala ahbarana sufyaan althawri alimaam can cabdilmalik ibni abi bashiirin cabdilmalik ibni abi bashiir iqatun yani xaafid can cabdilaahi ibn lmusawir cabdilaahi ibn lmusaawir waa majhuul qaala wuxuu yidhi samictu bna cabaasin cabdulahi bnu cabaas baan maqlay yuhbiru isagoo u warramaya ibna ubayrin cabdulaahi ibnu subayr isagoo u waramayo xadiiska nebiga u tebinaya yaquulu xaalu leeya samictu nabiya sal alla aleh wasalam nebigan ka maqlay yaquulu isagoo leh laysa almuminu yacni muminku maaha buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh alladii midka yashbacu dhergaya wa jaaruhu jaarkiisiiyo jiiraankiisiina jaa'icun uu baahan yahay ayuu nebigu yidhi sala allahu caleh wasalam laysa almu'minu mu'minku maaha buu nebigu yidhi alladii midka yashbacu dhergaya wajaaruhu jaarkiis iyo jiiraankiis iyo dariskiisiina jaa'icun uu baahan yahay halkan waxaa laga nafinaya waxa weeye waa nafyu lkamaali liliimaan mu'min iimaankiisu uu dhammaystiran yahay maaha buu leeyahay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh xadiisku waa saxiixoo dabaraani baa mujaladka labyo tobnaad cabdu ibni xumayd fi lmuntaqib mujaladka koowaad bayhaqi fi sunan mujaladka tobnaad yani raqamka saddexaad abu yacla fi musnadih waxasanahu lalbaniyu raximah llahu tacaala fi mishkaati lmasaabiix qaala lmusanifu raximah llahu tacaala baabun yuksiru maa almaraqi fayaqsimu fi ljiiraan wuxuu baabu yahay wuxuu badinayaa biyaha maraquu badinaya markuu maraqiiyo hilibkii uu karsanayo markaasuu wuxuu u qaybinayaa jiiraankii maxaa looga jeedaa hilibkan iyo waxaanuu karinayaa ma gaadhayaan haddaanay gaadhayn marka intuu maraqii iyo fuudkii biyaha u badiyo ayuu maraqii iyo fuudkii uu siinayaa waa qaayo waa meeshii ugu dambaysayo yacnii gacantaada wixii aad yani deriskaaga iyo jiiraankaaga aad ugu deeqayso ee ixsaan iyo samafala inaadan yaraysan yani waxaana lagaa yeelaya aadan odhan qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana bishr ibnu muxamed abu muxamed almarwasi qaala ahbarana cabdulahi bnu mubaarak qaala ahbarana shucbata ibn xajaaj alcataki can abi cimraan aljawni can cabdilaahi bni saamit cabdulaahi ibnu saamit yani waa saduuqun khaliil wasaqahu nasa'i waqayrih can abi darin abidar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi awsaanii khaliilii rafiiqaygiibaa wuxuu ii dardaarmay saaxiibkay iyo wadaygaygiibaa wuxuu ii dardaarmay bisalaasin saddex buu ii dardaarmay asmacu inaan maqlo wa adiicu aan adeeco walow licabdin addoomba ha xukumayo hoggaanka iyo talada muslimiinta ha haysto mujadaci aladraafi xubnihiisu ay googo'an yihiin mujadaci aladraaf sankiisa iyo dhegihiisu ay googo'an yihiin walow hogaanka iyo talada muslimiinta midkaasi ha hogaaminaya wuxuu nebigu ii dardaarmay waidaa sanacta markaad samaynayso maraqatan maraq markaad samaynayso fa aksir maa'ahaa biyaheeda badi buu nebigu yihi sal alla aleh wasalam uma ndur fiiri ilaa ahli beytin ahlu beyt iyo guri fiiri oo min jiiraanika deriskaaga faasibhum si yani minha ay min almaraqi maraqa xaggiisa wax ka sii bimacruufin yani si wanaagsan u sii ayuu nebigu ii dardaarmay salawaat ullahi wasalaamu caleyh wasalli salaata salaadana tuka buu nebigu yihi liwaqtiha waqtigeeda tuko fain wajadta alimaama imaamkii aad baheshid yani fain wajadta haddaad hesho alimaama imaamkii qad sallaa isagoo tukaday faqad axrasta waxaad koobatay salaatankan salaadaadii baad koobatay oo aad ilaashatay wailaa haddii kale fa hiya salaadan dambe imaamka aad la tukatay naafilatun sunnay kuu noqonaysaa xadiiskan qaybtan dambe ee abudar uu nebigu ula dardaarmayo waxaa jiray niman wakhtigii hore intaan gaaladu caalamul islaami aanay inagu soo duulin oo aanay iman yanii wixii ka horreeyay khilaafa islaamiya intaan la burburin lama aqoon waxa la yidhaahdo faslu diin can dowla iyo dowladda ha la kala saaro diintuna masaajidka ha ku ekaato yacni dowladda iyo nidaamka siyaasigana waa nidaam ka baxsan shareecada lama aqoon baabkaas ninka madaxweynaha uunbaa salaada dadka tujinaya ayib saa darteed baa nebigu salawatulahi wasalam aleyh wuxuu yidhi waxaa iman doona niman umaro ah oo salaada wakhtigoodii dilaya oo dib u dhigaya haddii marka kuwaas aad soo haleesho gurigaaga ku soo tuko iyagiioo aan tugan hadaad u timaadana la tuko haddii ayagoo tukaday aad timaadana ah, salaadaadii waad ilaashatay wakhtigeedii baad ilaashatay maxaa yeele ilaahay baa wa tacaala ina salaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waxaa kaloo masalada marka la mida ah oo dhacda masjidkii xaafadaadii baad ku soo tukatay marar badan markaasaad waxaa timi sigiska iyadoo salaadii lagu jiraa timi intii meelaha aad warwareegi lahaydoo dadku ku tuhmi lahayn ohan lahay warkan imaanu soo tukan iskala gal salaadan dambe maxay kuu noqonaysaa sunnay kuu noqonaysaa faradkiina waa kaa dhaca imaamu muslim baa warinaya fi kitaab lbiri wasila imaam axmedna fi musnadihi mujaladka hanaad dardaaranka nebi maxamed salawaat ullahi wasalaamu calayhi dadka saxaabada dadka ugu badnaa buu ka mid ahaa abudar iyo caaisha iyo ay ka mid ahaay ilaa nebigu uu ma adallat alkhadraa'u wama aqallat algubaraa'u min dilahjatin asdaqa min abi darrin cirka iyo dhulku ma xambaaraan wuu nebigu yidhi salawaatuullaahi wasalaamu calayhi yacnii ruux ka run badan abudar ka run badan wuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh maca daalika tudhid uu nebigu u tudhay wuxuu gaadhsiiyey laa tawallayanna bayna snayni walaa tawallayanna maala alyatiim laba qof ha kala xukumin mas-uuliyad ha qaadin xoolo agoomeedna weligaa mas-uul ha ka noqon ayaa la gaadhsiiyey qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadana alxumaydiyu qaala xadana abu cabdisamed alcami abu cabdisamed alcami waa cabdilcasiis ibn maxamed ibn cabdisamed cabdilcasiis ibn cabdisamed alxaafid iqa qaala wuxuu yidhi xadana abu cimraan waa cabdulaahi ibnu cimraan aljawni in badan baynu soo marina can cabdilaahi bni saamit can abi darin qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yidhi yaa abaa dar abaa darow idaa dabakta markaad kariso maraqatan maraq markaad kariso faakir maaaha biyihiisa badi ama faakir maaahu biyihiisa badi riwaayo kale ama faakir maaa almaraqati maraqa biyihiisa badi saddexdaa riwaayadood boo jira watacahad booqbooqo oo ka warhay jiiraanaka deriskaaga ow amase aqsim waxaad u qaybisaa maraqiya biyihii fii jiiraanika deriskaaga u qaybi imaam muslim axmed iyo haddii la ku wari cabdi ibnu xumid iyo keyrkood baa warinaya qaala alimaam raximah llahu tacaala baabu khayri ljiiraan yahay deriska midkeebaa ugu khayr badan xadaanaa cabdulaahi bnu yaziid almuqri qaala xadaanaa xaywa ibnu shurayx qaala ahbaranaa shuraxbiil ibnu shariikin anahu samica abaa cabdiraxmaan alxubli ibn yasiid alxubli almucaafiri almisri iqatun saalix shuraxbiil ibnu shariikna waa saalixu lxadiis laysa bihi basun ayb yuxadiu isagoo xadiiska ka tabinaya can cabdilaahi bni camr bn alcaas can rasuuli illaahi sal allahu aleh wasalam anahu qaal nebigu wuxuu yidhi salawaatu ulahi wasalaamu caleyh khayru lasxaabi asxaab waxaa ugu khayr badan cinda allahi tacaala ilaahi subxaana watacaala agtiisa waxaa ugu khayr badan khayruhum lisaaxibihi saaxiibkiisa midka ugu khayr badan labada qof ee saaxiibka ah yacnii waxaa khayr badan midka saaxiibkiisa wanaaga iyo ixsaanka iyo samafalka yacni xaggiisa iyo gacantu ay inta badan ka timaado ayaa ilaahay agtiisa ku khayr badan wa khayru ljiiraani jiiraanna waxaa ugu khayr badan cinda allaahi ilaahi subxaana watacaala agtiisa khayruhum midka ugu khayr badan lijiiraanihi jiiraankiisa iyo dariskiisa ayaa ugu khayr badan buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhim tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya imaam axmedna mujaladka labaad darimi fii musnadihi mujaladka labaad yani ibn xibaan iyo ibn khusayma yani way warinayaan iyaguna saxiixooday ku warinayaan sidoo kale sheekh albani wuxuu ku saxiix yeelay raximah llahu tacaala fi saxiixi sunani tirmidi xadiiskan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa labada qof ee saaxiibbada ah xagga ilaahay subxaana wa tacaala midka ku qiimo badani waxa weeye waa midka daacadda ah ee saaxiibtiinimadiisa yacni markaa ka rursheegayeen nifaaq iyo mujaamala aanay ku jirin bal saaxiibka xun way inoo iman doontaa ee lix shay oo nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh ilaahay ka magan galay ayuu ka yahay nebigu wuxuu yidhi allahuma innii acuudu bika min jaari suu maxalushaahidka annaga naga khuseeya waxa weeye wa khaliilin maakirin saaxiib dhagarlow ah oo khiyaano badan caynuhu taraanii ishiisu anay i arkaysaayo u ifiirinaya wa qalbuhu yarcaanii qalbigiisuna anigu iga ilaalinaya wain ra'aa xasanatan zafinaha hadduu xasano iyo wanaag aan sameeyey uu arko wuu aasi culeym hebel hebel idinka aqaan warkaas khayr ma leh wain ra'aa xasanatan dafinaha waidaa ra'aa sayi'atan adaacaha hadduu wuxuun ceeb iyo galdaloole uu helana muxuu samaynaha waa faafinaya adiguma jornaal baata yaa kuu dirsaday ayib wuu faafinaya marka saasuu nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh uga digay qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ljaari saalix wuxuu baabu yahay deriska wanaagsan qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed bnu kasiirin alcabdi qaala ahbaranaa sufyaan athawri can xabiib bni abi haabit iqatun xaafid yani laakiin waa kasiiru ltadliisi walirsaal qaala xadaanii khumaylun yani khumayl ibn cabdiraxmaan ayaa ii warramay ibnu xibbaan unbaa towsiiqiyey ninkan can naafic ibni cabdilxaaris saxaabiga waxaa laga wariyey can nebiy sal alla aleh waslm nebigu wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi nebigu sal alla aleh waslm min sacaadati almari lmuslim ruuxa muslimkaa liibaantiisa waxaa ka mid a almaskanu lwaasic guri ballaadhan oo waasaca yacni markaa inuu helo waljaaru saalix iyo daris wanaagsan guri ballaadhan iyo deris yani wanaagsan see laysula helaya waa iska adduunya way adag tahay waljaaru saalix iyo deris wanaagsan iyo walmarkabu alhanii'u iyo gaadiid wanaagsan gaadiid hayin ah ayuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu min sacaadat almar'i almuslimi waxaa ka mid ah almaskanu alwaasic goro waasaca oo aan ciriir ahayn inuu ilaahay ugu deeqo u hibeeyo subxaana wa taala waljaaru saalix deris wanaagsan oo nolosha iyo dhibta iyo dheeftaba la qaybsada inuu ilaahay subxaana wa tacaala u siiyo waalmarkabu alhanii iyo gaadiid wanaagsan oo xasilloonoo deggan riwaayada dabaraani yani marka iyo xaakim ay warinayaan riwaayadan waxaa laga warinaya naafic ibnu cabdilxaarise sacd ibn abi waqaas laga warinayo nebigu wuxuu yidhi alaaatun min asacaada wa alaaatun min ashaqaawa saddex liibaantay ka mid tahay saddexna ayaan daraday ka mid tahay buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh kale marka saddexda liibaanta waxay ku bilaabaysaa fa min asacaadati almar'atu saalixa yacni sacaadada iyo liibaanta waxaa ka mid ah gabadh wanaagsan oo nolosha kula qaybsatoo lamaano kuu noqota dee nebigu wuxuu yidhi addunyaa mataacun wa khayru mataaciha almar'atu saalixa dayib taraaha waad arkaysaa fa tucjibuka markaasay ku cajab gelinaysaa afcaasheeda dhaqankeeda muuqaalkeeda dabeecaddeeda intaba yani deganaanshaheeda bay kugu cajabgelinaysa wuxuu nabigu yidhi salawat ullahi wasalaamu calayh watuqiibu canha waad ka maqnaanaysaa safar iyo socdaal baad gelaysaa fata'manuha calaa nafsiha wa maalik nafteeda iyo maalkaagaba waad ku aaminaysaayoo aamin baa looga yahay yanii saqajaannimo iyo haddii ilaahay ku ron yahay yani loogama rajo qabo waa qof markaa lagu kalsoon yahay wuxuu nebigu yidhi waddaaru takuunu yacni waasicatan kasiirat lmaraafiq daar waasacaho meelaha lagu nasanayo iyo hadii ilaahay kuu roon ciriir aanu ka jirin maraafiqdeedu ay yacni badan tahay wadaabbatu takuunu wadii'atan daabad gaadiid xasiloon yacni markaa oo fatulxiquka biasxaabika asxaabtaadii ku gaadhsiisa oo ku haleeshiisa saxiix aljaamic saqiir saddex iyo konton iyo lix xadiikani waa saxiixun bishawaahidihi cabdi ibnu xumayd baa isna ku warinaya fi lmuntakhab mujaladka koowaad saxiixada buu sheekh naasir ku saxiix yeelay qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ljaari suu dariskii xumaa buu baabu yani sadaqata ibnu lfadl qaala wuxuu yidhi ahbaranaa sulaymaan huwa bni abi xayaan can ibni cajlaan moxamed bni yani can saciid bn abi saciid almaqburi can abi hurayrata saciid ibn abi saciid almaqburi yani riwaayadiisa abu hurayra waxbaa laga sheega qaala wuxuu yidhi kaana min ducaai nabiyi sal allau aleh wasalam nebiga ducadiisa iyo weedhaha uu ku ducaysanayo waxaa ka mid ahayd allaahuma allahyow innii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min jaari suu daris xun baan kaa magangelayaa fii daari lmuqaami yacnii meesha lagu nagaanayee magaalada ah ee aan laga guurayn ilaahay uu daris xun inuu ila daris noqdaan kaa magangelaya maxaa yeelay fa ina jaara dunyaa yacnii jaarkan adduunyada baadiyihii baa looga jeedaa yataxawal wuu wareegaa yacni wuu kaa guuraa ama waad ka guurtaa soomaa ma fa ina jaara dunya waxaa fasiraysaa riwaayada nebiga salawaatulahi wasalaamu caleyh ka sugan oo rasuulku salawatulahi wasalam aleh u leeyahay allahuma innii acuudu bika min jaari suu fii daari lmuqaama faina jaara albaadiyati yataxawal saxiixada wuxuu nebigu leeyahy salawatulahi wasalaamu caleyhi waxaan kaa magangelayaa min jaari suu'i dariska xun baan kaa magangelayaa fii daari lmuqaami daarta nagaadiga meesha lagu nagaanaya magaalada aan kala guurayn ilaahay uu daris xun baan kaa magangelaya maxaa yeelay fa ina jaara jaarka iyo dariska baadiyuhu yataxawal wuu wareegayo wuu guuraa ayuu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayhi ayib mar kale waata nebigeennu odhanayo salawaatu ullahi wasalaamu calayhi bika min jaari suu ilaahay waxaan kaa magangelayaa daris xun baan kaa magangelayaa wa min sawjin tushayibunii qabla almashiib waxaan kaa magangelayaa haweenay ciraysa intaana wakhtigii cirada iyo da'da gaadhin haweenay ciraysaan kaa magangelaya haweentu gurigu waa meesha ninku mushkiladii iyo yacnii magaalada wixii kala soo kulmay waa meeshii uu ku nasanayay ee mushkilada iyo dhibta uu ku reebaya haddii yacni gurigii dhib kaga soo baxdo ama haween gogol gogolcunka taqaana ay markaa meeshii u joogto nebigu ilaahay buu ka magangalay wuxuu leeyay wa min sawjin tushayibunii qabla almashiib haweeni ciraysa intaanan da'dii iyo ciradii gaadhin wuxuu kaluu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh wa min waladin yakuunu calaya rabba ilmo aniga sayidii noqda oo waalidkii maamulo hogaamiyana ilaahayow kaana waan kaa magan galay waxaan kaa magan galay wa min maalin yakuunu calaya cadaaban xoolo cadaab igu noqdo cadaab sabab igu noqdana waan kaan magan galay buu nebigu yidhi salawatulahi wasalam caleyh xoolihii aad kasbanaysay hadday geeyaan ka war ilmahaagii aad tarbiyaynaysay hadduu isagu sayid kuu noqdo ku hogaamiyo ka waran nebigu waa ka magan galay salawaatulahi wasalaamu calayhi saxiixada waana xadiis saxiixa raqamka qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana maqhlad ibnu malik qaala xadaana cabdiraxmaan ibn maqra qaala xadaana yaziid bn cabdillaahi can abi burda abi burda ibn abi muusa alashcari can abi muusa alashcari qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal aley waslem rasuulka ileh wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaame dhici mayso xataa yaqtula rajulu ninku ilaa uu dilo jaarahu dariskiisa iyo wa akhaahu walaalkii iyo wa abaahu aabbihiihi saacadda qiyaame macaalimta iyo astaamaha waaweyn ee lagu garanayo waxaa ka mida buu nebigu yidhi yacnii inuu ruuxu u dilo dariskiisa iyo jiiraankiisa uu dilo inuu dilo walaalkii iyo aabbihii uu dilo ayuu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh xadiiskani markaa soomaali waxay la tahay loo fasiri maayo loo fasiri maayo waa waaqic nololeedoo qof waliba indhihiisa uu ku arkay marka tafsiir uma baahna riwaayo kaleo bukhaari fi taarikhuu ku abu yaclana fii musnadiu ku warinaya wuxuu leeyahay ahwafu ma ahaafu calaykum waxa igu cabsida badan aan idinka cabsanaya waxa weye waa rajulun qar'a alqur'aana yacnii nin qur-aankii akhriyey xataa idaa ru'yat bahjatuhu ilaa qur-aankii iyo ku dhaqankiisii iyo nuurkiisii iftiinkii wejigiisa oo ka muuqday oo wa kaana rid'an lilislaami islaamka mid xoojiya oo garab istaaga u noqda insalakha minhu wa nabadahu waraa'a dahri yacnii kitaabkiibuu hal mar ka siibtay kitaabkiina wuxuu ka tuuray dhabarkiisa gadaashiisa waxaa naga khuseeya wasaca calaa jaarihi bisayf oo dariskiisiina marka seefta u qaatay nabigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh waramaahu bishirki gaalnimo iyo shirkina ku ganay markaasay saxaabadu waxay weydiiyeen waxay weydiiyeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahyow ayuhumaa wlaa bishirki alraami aw ilmarmi gaalnimada koodee baa u awlaysan ma midkan gaalnimada la ordaya dusha kaga tuuraya mise ka lagu tuurayo qaala wuxuu yidhi bal iraami maya midka ku tuuraya ayaa u awlaysan way imaan kartaa marka dariska dilkiisu marna waa yani macsiyo oo ruuxu wuxuu u dilayaa yani fisqi iyo haddii ilaahay ku ron yahay waxaa laysu dilayaa dadkii oo daacadii ka baxay qabaa'il baa laysu dilayaa marna waxaa laga yaabaa inuu muctaqad u dilo muctaqad iyo caqiido uu ka aaminsan yahay marka inuu u dilo qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun laa yudii jaarahu dariskiisa yani dhibi maayo ruuxa muslimka ah ee iimaankiisu uu dhammaystiran yahay dariskiisa ma dhibo xadaana musadad ibnu musarad qaala xadaana cabdilwaaxid ibnu siyaad alcabdi riwaayadiisa acmash baa yani farta lagu fiiqa wahada minha qaala xadaana alacmash sulaymaan bnu mihraan alacmash qaala xadaana abu yaxya mawla jacdata ibnu hubayra yani abu yaxya mawla jacdata ibnu hubayra miisaanlictidaalka wuxuu ku leeyahay dahabi iqatun ayuu ku leeyahy qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata ayaan maqlay yaquulu isagoo leh qiila linabiyi sal alla aleh wasalam nebiga waxaa loo yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahyow inna fulaanata heblaayo taquumu leyla habeenkiibay istaagtaa qiyaamuleyl bay tukataa wa tasuumu nahaara maalinkiina way soontaa wa tafcalu way samaysaa sidaa iyo sidaa watasadaqu way sadaqadaysataayo gabadh gacanteedu ay furan tahay weeye laakiin xaggee laga galay wa tu'dii waxay dhibtaa jiiraanaha deriskeeda ayay bilisaaniha carabkeeda ay ku dhibtaa waa qof carab dheer yacnii deriskeeda ay ku dhibtaa buu nebigu yidhi bay ku yidhahdeen nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fa qaala rasuululahi sal allau aleh waslem rasuulka ileh wuxuu yidhi laa khayra fiiha wax khayra ma leh hiya iyadu min ahli naari ahlu ka mid tahay marba hadday dariskeeda carabka ku dhibayso qaaluu waxay wa fulanatu heblaayana tusalli lmaktuubata faralkay tukataa ayadu salaatuleyl iyo sunnayaasha kale ma wa tasadaqu waxay sadaqadaysataa oo alla baxdaa biaswaarin yani qidcatan min aswaar gobollo yani caano la qallajiyo la engejiyey ah waa yani waa jamcu thawr waxaana loo jeeda alqidcatu min alaqid waa gobol caano la qallajiyeah xoolo badanoo wax badanoo ay sadaqadaysato ma jirteen caanaha markay garooriso oo garoorka ay haddii ilaahay ay ka samayso ayay waxay samaysaa kaasay sadaqadaysataa walaa tu'di axadan ruuxna ma dhibto waa qof afkeeda iyo adinkeeda laga nabadgalo qaala rasuulu lahi sal alla aleh waslem wuxuu hiya min ahli ljanna ahlu jannahay ka mid tahay buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayhim isla bukhaari ku warinaya yani marka eh, xaakim baa werinaya cafwan mujaladka afraad suyuudina wuxuu ku tilmaamay fi duri lmanhuur mujaladka koowaad qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulahi bnu yasiid qaala xadaana cabdiraxmaan bnu iyaad cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancum alifriiqi waa daciif ninkan afaariqada dhowr nin baa sanadka inoogu jiro ruwaado dhammaantood waa wada daciif qaal wuxuu yidhi xadaatnii waxaa ii warantay cumaara ibnu quraabin cumaara ibnu quraab yacni waa majhuula anna cammatan lahu eedda ay leedahay xadaathu waxay u warantay annahaa sa'alat caaishata inay weydiisay eeddadeedna waa majhuul umma almu'miniina hooyadii mu'miniinta ahayd faqaalad waxay tidhi inna sawja ixdaana midda ninkeeda iyo sawjkeedu yuriiduhaa nafteeda ayuu ka doonaa fatamnacuhu markaasay diidaa nafsahaa nafsadeeda u diidaa mid annaga naga midaa ninkeedu u dalbadaa waxa uu ugu yeeranayaana waxa weeye waa xiriirkii gogoleedii iyo mucaamaladii ka dhexaysay markaasay diidaa ima an takuuna qadbaa maxay u diidaysaa an takuuna qadbaa inay tahay mid cadhaysan aw lam takun ama maaha nashiidatan mid firfircoon maaha ama way cadhaysan tahay ama ma firfircoono oo nashaad iyo firfircooni ma hayso labadaasay u diidaysa fa hal calaynaa dushayada ma ahaaday fii daalika arinkaas min xarajin wax dembiya qaalad waxay tidhi nacam haa inna min xaqihi ninka xaqiisa waxaa ka mida calayki dushaada uu ku leeyahay an low araadaki hadduu ku doono wa anti calaa qatabin adiguna kooraha ama kabaallada dushooda aad saaran tahay lam tamnaciihi inaadan diidin waa qaayo waa meeshii ugu dambaysay xadiis baa ku suganoo nebigu salawatullahi wasalamu caleh uu leeyahay idaa daca arajulu imraatahu ilaa firaashihi yacni hadduu ninku gogoshiisa uu xaaskiisa ugu yeedho faltaati ha timaado wuuu nebigu yidhi wain kaanat calaa dahri qatabin kooraha iyo gaadiidkiiyo kabaallada dushoodana ha saarmaata idaa daca rajul imraatahu ila firaashihi fa abat fabaata qadbaan calayha lacanat almalaa'ikatu xataa tusbix adiladaasay caaisha milcsanaysaa qaalad waxay tihi nacam haa dembi baa ku jira ayb waina min xaqihi xaqiisa waxaa ka mida calayki ku leeyahay an low araadaki hadduu ku doono wa anti calaa qatabin adiguna kaballada iyo kooraha dushooda aad saaran tahay lam tamnaciihi diidin qaalad waxay tihi qultu laha waxaan ku idhi ixdaanaa midayo taxiidu way xaydaa dowra shahriya iyo dhiiggii baa ka yimaada walaysa laha iyadoo aanu u sugnayn iyada iyo walisawjiha ninkeeda ilaa firaashun waaxidun firaash keliya mooye wax kale aan u sugnayn aw lixaafun waaxidun ama go' kaliya mooye wax kale lixaafka waa go'a weyn ee marka dhaxanta laga huwado ee aan la guntan karin fa kayfa tasnacu sidee bay samaynaysaa qaalad waxay tidhi litashudda calayha ha ku adkayso dusheeda isaaraha hoosguntigeedii googaradeeda ha adkaysato yani maryihii qaybta hoose ha ku xidhato uma tanaamu way seexanaysaa macahu la jirkiisa dee olweyski iyo wixii hadda casriga ah baaba falahu wuxuu leeyahay ninkii uu leeyahay maa fowqa daalika taranka wixii ka koreeyuu leeyahay maca annii yani weliba anigu sawfa ukhbiruki waxaan kaaga warramayaa maa sanaca nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu sameeyeyna waan kuu sheegi anahu nebigu salawaat ullahi wasalaamu calayh yacni anahu arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay kaanat waxaa ahaa leylatii habeenkaygii yacni minhu min anabiy sal alla aleh waslem nebiga aan ku lahaa fadaxantu waxaan u shiiday nebiga shay-an shay oo min shaciirin yacni heed ah ayaan u shiiday fajacaltu lahu waxaan u yeelay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi heeddii aan yeelay qursan xoogaa sabaayad ah ama keeke waxaad dhahdaba fa dahala soo galay nebigu sal alla aleh wasalam faradda albaaba albaabkii buu celiyey caado wuxuu laha inuu albaabka soo xidho wa wuu galay suubanuhu sal alla aleh ila almasjidi masaajidkii yacnii waa meeshii uu guriga kaga tukan jiray ayuu galay wa kaana wuxuu ahaa nebigu ida araada markuu doono an yanaama inuu seexdo aqlaqa albaaba albaabka ayuu xidhaya wa awkaa alqirbata sibraarkana waa af xidhayay weelka biyuhu ay ku jiraan wa akfa'a alqidaxa weelkana wuu foorerinayay koobkii iyo saxankii wixii lamida mida wuu foorerinayay wa adfa'a almisbaaxa faynuuskana wuu bakhtiinayay fantadartu waan sugay nebiga salawatuulahi wasalaamu caleyh maadaama uu cibaadaysanayo ilaahay uu la faqayo an yansarifa inuu soo gadoomo oo fa adcimahu aan quudiyo alqursa yani kimistii ama jabaatigii aan quudiyo falam yansarif maanu soo gadoomin nebigu salawatulahi wasalaamu calayh xataa qalabanii annowmu hurdadii ilaa ay iga qaalib noqotay hade waa gabadh yar waa seexata ayib wa awjacahu uu xanuunjiyey nebiga salawaatulahi wasalaamu caleyh albardu qabowgii ila guriga bannaanku ka joogaya qabowgii uu xanuunjiyey faataanii waa ii yimi nebigu sal alla aleh wasalam faaqaamanii markaasuu i istaajiyey yani faaqaamanii waa i toosiyey uma qaala wuxuu yidhi idfi'iinii idfi'iinii qofka mogtahay guriga joogee sii hurday asaga waxaa weeye kulayl baa ka baxaya ka ka yimaadana maxaa ka baxaya qabow marka ikululeeh buu yidhi nebigu ikululeeh faqultu waxaan idhi innii xaa'idun anigu xayd baan qaba faqaala wuxuu idhi wain aadba xayd qabtide xayd iyo yani aad qabtid ma gacmahaaga iyo jidhkaaguu ku yaalla waa in aadba qabtid nebi maxamedoo dee mucaamalaadka iyo dhaqanka ilaahay uu siiyey khalqiga midka ugu mucaasharada wanaagsan ah maxayd buu kaga tegaya meesha maaha soomaaliya oday soomaaliyaho mxuu ahaa soomaaliya odhanay caada yahuudiyaa jirtay oo soomaalidu yuhuudda ay ka soo gaadheen oo ahayd ninka marka findoobka iyo ka soo baxo finanku ay ka soo baxaan waxay odhan jireen islaan caado qabtaa igu neefsata sooma waxaasi ma jiraan mucaamalaadkaas dhaqankaa wanaagsan buu nebigu kula dhaqmaya ikshifii fayd buu nebigu yidhi ii fayd can fakhidaykii labadaada bowdo ii fayd buu ku yidhi nebigu salawatuulahi wasalaamu calayhi intii kale waxaa ugu xidhan maro iyo gogoradii baa ugu xidhan meeshaan bowdada iifayd yani waa meeshii bustuhu uu saarnaa oo kulaylka ka jiro ayib fakashaftu lahu waxaan u fayday can fakhidaya labadaydii bowdaan u fayday fawadaca khadahu dhabankiisuu dhigaya wa ra'sahu madaxiisa calaa fakhidaya labadayda bowdo yani ayuu dhigay calaa fakhidaya fawadaca wuxuu dhigay yani khadahu dhabankiisa iyo wa ra'sahu madaxiisa calaa fakhidaya labadayda bowda dushoodu dhigay xataa dafica ilaa uu ka kululaaday fa aqbalat waxaa soo qaabishay oo soo gashay shaatu neef adhya oo lijaarinaa deriskayaga u sugnaatay taasoo daajinatun gurijoog ah waxar yaroo gurijoog ah waxar gurijooga ah maxaa ku taqaanaa tuugaa lagu yaqaana iyo inay xaddo baa soo gashay fa dakhalat way soo gashay uma camadat waxay u qasaday ila alqursi kimistii bay u qasaday iyo jabaatigii fa ahadathu markaasay qaadatay xoogaagii yaraaye cashada nebiga loogu talagalayba waxartii baa sii qaadatay ayib uma adbarat bihi way la daba jeedisay qaalad waxay tidhi waqaliqtu minhu waan ka xanuunsaday haddee haween cashadii ay odaygeeda u diyaarisay aad baan uga kurbooday bay uga xanuunsaday wastayqada nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu waa soo baraarugay fabaadartuhaa waan degdegay yacnii waxartii baan ula degdegay ilalbaabi albaabka waan la tartamayoo waxartii wixii ay sidatay markay aragtay baan isleeyahay la bixin albaabkaan ula degdega albaabka uga dheeree fa qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu qaado maa adragtii waxaad soo gaadhay waxartu yani ay kuu daadisay qaado buu nebigu ku yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh oo min qursiki yacni jabaatigaagii ama kimistaadii ah walaa tu'dii ha dhibin jaarakii deriskaagana ha ku dhibin fii shaatihi yacni ridiisa ha ku dhibin buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh macnaha dee waxay keenaysaa dabaa'icda dumarka qaarkood waxay ku keeni lahayd inay xartaa ridaa dilaan marka nebigu salawatullahi wasalamu caleyh wuxuu yidhi isdeji wixii ay kuu soo reebtayna qaado deriskaagana waxartooda iyo ridooda ha ku dhibin buu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu caleyh waa daciif oo yani waxaa ku jira laba majhuul baa ku jira umar ibnu quraab ninka la iyo eedadii ayaa ku jira laakiin macaanida uu xadiisku tilmaamayo qaybo badan baa shawaahidle aynu soo tilmaannay abu daa'uud baana fii sunanii ku warinay isagoo intan ka gaaban raqamka ah dacafahu alalbaaniyu raximah llahu tacala fi daciifi sunani abi daa'uud qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana sulaymaan ibnu daa'uud waa saduuqun abu rabiic qaala xadaana ismaaciil ibnu jacfar qaala xadaana calaa ibnu cabdiraxmaan alxuraqi can abiihi can abi hurayrata ana rasuula llahi sal aleh wasalam qaala wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo man ruuxoo laa ya'manu aanu aamin ka ahayn jaaruhu dariskiisu bawaa'iqahu ay shuruurahu shartiisa ruuxaan deriskiisu shartiisa aanu ka badbaadin janno ma gelayo buu ku yidhi nebigu sal alla aleh wasalam wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yadkhulu ljannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah jannada ma galo ruuxaan deriskiisu aanu ka badbaadin sharkiisa yani aanu ka badbaadin cumuuman waxaa la doonayaa qofka muslimkaa gacantiisa iyo carabkiisaba in laga nabadgalo wuxuu nabigu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi dariskuna ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaadee cidda aad jiiraanka iyo dariska la tahay xaq bay kugu leedahay xuquuqdooda inaad ilaadhisaan la doonaya imaamu muslim baa la wadaagsanaya musanifka oo fii ku warinaya kitaabu liimaan aqamka mundirina yani fi tarkiibi watarhiib uu ku tilmaamay qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun laa taxqiranna jaaratun lijaaratiha walow firsana shaatin wuxuu baabu yahay yaanay xaqirin haween derisihi deriskeeda yaanay ka xaqirin oo yaanay yaraysan weeye ixsaanka iyo samafalka ay siinayso walow firsana shaatin gomad adhina ha ahaatee macnaha wax aad u yarna ha ahaatee waxa ay siinayso deriskeeda iyo gacanta ay u fidinayso yaana yaraysanin buu nebigu baab u yahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa ismaaciil bn abi uways sanadkan in badan baynu soo marnay qaala xadaanii malik ibnu sayd yacni can sayd malik ibni anas alximyari alasbuxi abu cabdilaahi can sayd bni aslam alcadawi can camr bni mucaad alashhali can jadatihi ayadii wuxuu ka wariyay annaha qaalad waxay tidhi qaala liya rasuulu lahi sal alla aleh rasuulka ilaahi baa wuxuu igu yidhi yaa nisaaa almu'minaati dumarkii mu'miniinta ahaayow waa fariin iyo dhambaal nebi maxamed xaggiisa ka timi laa taxqiranna yaanay fududaysanin imraatun haweenay oo kunna idinka idinka mida lijaaratihaa deriskeeda yaanay fududaysanin yacnii ixsaanka iyo samafalka ay u samaynayso walow kuraacu shaatin neef aiya majintiina ha ahaate neef aiya majintiina ha ahaatee oo muxaraqun la gubay neef aiya majintu dee waa wax iska yar iyadoo weliba guban yacnii xataa hadday taa tahay waxa ay siinaysaa gacanta ay fidinayso yaanay fududaysanin oo yaanay yaraysanin buu leeyahy nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujaladka afraad xdan iyo afar daarimina fii musnadihi mujaladka dabarani fi lkabiir ayuu ku warinaya isaguna shanaasir saxiixu adab lmufrad buu ku saxiixiyaan qala alimaam raximah llahu tacala xadaana aadam ibnu iyaas qala xadaana ibn abi dibin wa maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi dibin alimaam qala wuxuu yidhi xadaana saciid ibn abi saciid almaqburi can abihi yani abu saciid almaqburi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala nebiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yidhi ya nisaءa almuslimaat dumarkii muslimiinta ahaayow yaa nisaa almuslimaat war dumarkii muslimiinta ahaayo laa taxqiranna yaanay xaqirin oo fududaysanin jaaratun yani haween derisii lijaaratiha deriskeeda walow firsana shaatin gomad adhiina ha ahaate walow waxa ay siinaysa gacanta ay u fidinaysaa wax gomad adhi leegna ha ahaatee yaanay fududaysanin manaa ixsaanka iyo wanaaga iyo samafalku male xad sharcigu uu xadeeyeyo intaasaa ugu yar iyo intaasaa ugu badan sharcigu inama odhan laakiin wax kasto ixsaanu aad samayso qaacidada kuu taala waxa weeye hal jasaau lixsaani ila alixsaan baabu shikaayati ljaari deriska ashkatadiisii iyo sheegashadiisii buu baabu yahay xadaana caliy bni cabdillaah almadini waa shaykhu lbukhaari imaam ljarxi watacdiil qaala wuxuu yidhi xadaana qala xadaana mxamed ibn cajlaan qala xadaana abi can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi nebigu su'aal weydiinaya majaalistii iyo golayaashii khayrka uu ummadda ceelkii saafiga ahaa nebi maxamed uu ka waraabinaya yaa rasuulallaahi rasuulki ilaahyow ina liya waxaa ii sugnaaday jaaran jiiraan iyo deris baa ii sugnaaday yu'diinii idhiba deris idhiba oo dhib badan ayaa ii sugnaaday faqaala wuxuu yidhi nebigu salawat ulahi wasalaamu aleyh indaliq bax bax buu yidhi nebigu salawat ulahi wasalaamu aleyh tag oo fa akhrij mataacaka alaabtaada waxaad u soo bixisaa ila dariiqi jidka u soo bixi buu ku yidhi nebigu salawat ulahi wasalaamu caleyh deriskaan sow kumuu dhibin sow yacni markaa lagaagama taag waayin intaad gurigaagii aaddo alaabta oo dhan dariiqa iyo bannaanka soo tuumi fandalaqa waa baxay ninkii fa ahraja mataacahu alaabtiisiibuu soo bixiyey fajtamaca annaasu calayhi dadkiibaa kusoo ururay nin gurigiisii alaabtii o dhan ka soo saaray oo bannaanka yaalla ummaddii o dhan baa kusoo xoontay war maxaa kugu dhacay ayib faqaaluu waxay yidhahdeen maa sha'nuka xaalkaagu muxuu yahay qaala wuxuu yidhi liya waxaa ii sugnaaday jaarun deris yu'diinii idhibay baa ii sugnaaday fadakartu daalika arrinkaasaan u sheegay lilnabiyi faqaala wuxuu yidhi nebigu indaliqbaxo yacnii fa akhrij mataacaka alaabtaada waxaad u soo bixisaa ila dariiqi waddada iyo jidka u soo bixi fa jacaluu marka dadkii muslimiinta isu soo ururay yaquuluuna inay leeyihiin allaahuma alcanhu ilaahu ninka nacdar ilaahu naxariistaada ka dheere ilaahu dullee ninka dariskiisa saa u dhibaya allaahuma khsih ilaahay dullee fa balaqahu ninkiiba gaadhay waxa muslimiintu maanta adigunbaa lagu dhaleecaynaya adaa lagu nacdalay fa ataahu markaasuu u ninkii darskiisa faqaal wuxuu yidhi irjic ilaa mansilika gurigaagii ku laabo fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa uudiika ku dhibi maayo dib dambe kuu dhibi maaye warnigo anigana dhibtu hayga yaraato lacnada muslimiintu iyo dadku ay nacdalayaan carabkoodu hayga yaraadee alaabtan cesho gurigaagii ku noqo dib dambe kuu dhibi maayo fariin baa gaadhi sooma fariin baa gaadhay waa asaaliib yacnii dariiqyadii nebi maxamed salawaatuullahi wasalaamu calayhi dadka qaarkood uu wax kaga reebi jiray ku edbin jiray wasaa'ilka dacwada iyo qaabka ummadda loo gaadhsiinayo ee samahana loo farayo xumahana looga reebayo dariiqyo badan baa nebigu isticmaali jiray qofkan in loo yeedho oo la yidhaahdo war deriskaaga dhibta ka daa dhaqanka nebigu salawaatuullahi wasalaamu caleyh sidaasuu u badnaa qofkii laga soo ashkatoodo inuu si gooniya uu u daweeyo laakiin qofka yacni markaa loo taagi waayo samaha iyo wanaagguna aanay qancin xumaatadana had iyo goor dhaqan ay u noqoto iyo suluug ay u noqoto kanoo kale bannaankaa la dhigaa marka fariintuu u diray nebigu salawatulahi wasalam aley ninkii wuxuu yidhi alaabtaada bannaanka soo dhig markuu alaabtii bannaanka soo dhigayna ninkii waa la waraysta waa l war alaabtan maxaad bannaanka u soo dhigta waxaan soo dhigay deris xun baa ilaahay igu salliday deriskaasaan ka cabanaya qof kastoo marka alaabtii arkaa wuxuu idhahdaa inkaari kugu dhacday ninka deriskiisa saa u dhibay lacanadii kugu dhacday ayuu yidhahdaa idinku hadda masaladaas aad baad ula yaabantihiin soo maha wax yar oo basiida ah oo ummadoo dhan ay kugu nacdalaysaa jira waa qashinka aad dariiqa ku tuurayso qashinka aad dariiqa ku tuurayso qof walba innaga naga mida ah bacda iyo qashinka iyo wixii uu qaatuu dariiqa ku tuuri qof muslima ama qof waayeela ama qof weyn baa ku turun turoon hah inkaari kugu dhacday kuwii meesha waxaan dhigay masiiba idinku dhacday ayaa la leeyahay qofka muslimka marka waxa loo baahan yahay ee qalbigiisa iimaan uu ku jiray damiir diineed lihi carabkiisa iyo gacantiisaba inuu ka ilaashado ummadda uu ka ilaashado wax kastoo ummadda dhibaya inuu ka ilaaliyo ummaddaa loo baahan yahay wallahu subxana watacaala aclam bisawaab aclam wabillahi towfiiq